قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفتم قول الرسول وإنما asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba meel walbood joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadka iyo codkaan saarta oo aad uga barateen idaacaddeenna maalin walba oo jimco ah balse waxaan si guuda uga cudurdaaranaynaa dhegaystayaal maqnaashihii aynu beryahan hawada ka maqnayn iyo shalay oo aan cilad farsamo awgeed la soo dayn weynay barnaamijka halkani waa idaacadda islaamiga ee codkaan saarta فلان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن وما علمت بأن أعداء الرسول عليه عاب waa maalinimo sabtiya ah bisha hijraduna waa sagaal iyo tobanka bisha shawaal ee kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan labayo labaatanka bisha juun ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa ah inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saata dot com iyo sidoo kale janaaladeenna telegramka facebook youtube-ka iyo twitter-ka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu alla idmo wararka dowladda islaamiga kuwoodii ugu xiisaab badnaa toddobaadkan tirakoobka guud ee howlgallada dowladda islaamiga toddobaadkan iyo maqaal ciwaankiisu yahay murtadiinta alqaacidada dawaahiri ee uu qoray wargeys barnaamijka dooda islaamiga ee annaba cadadkiisa boqol iyo laba iyo siddeetanaad qaybta ugu dambaysa barnaamijkeenana sida caadada ahayd waxaanu ku soo qaadan doonaa xubintii dardaaranka soo saarida barnaamijkan toddobaadkan waxaa gacan weyn ka geysatay mu'asasada bariga afrika ee loo yaqaan mu'asasatu sharqi wafiiqiya waxaana isu soo dabariday walaaladeen abu sufyaan assomaali iyo abudijaan assomaal daadihintuna waxaa igala qayb qaadan doona walaalahay faazuul maxamed iyo jaabir ibnu khilaafa dhanka farsamaduna hadda waa macalinka walaalyaabl haatanaan idinku wareejiyo walaalkan faazuul maxamed oo inoo soo jeedin doona howlgallada guud ee toddobaadkan fulisay dowladda islaamiga الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن قالوا له خالفت أقوال الشيوخ بل هدين يرى أنه الجلد الجوز إجيسيد خلافة الإسلام كانت ضباطك إيكف لين دافها عالمك allah fadligiis kumaandowska dowladda islaamiga ayaa toddobaadkan fuliyey koob iyo lixdan howlgalo ay ku naafeeyeen cadowga islaamka howlgalladan waxaa khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira ay u geysteen laba boqol sideetan iyo shan ruux oo kale ah laba boqol afartan iyo saddex murtad toddobiiyo toban raafido ah toban saliibiyiin iyo toddobiiyo toban saraakiil ciidan ah intaa haddaynu uga soo gudubna khasaaraha nafeed bal aynu dhaadhacno kan maaliyadeed toddobaadkan waxaa la gubay sagaal balloodh oo isugu jira deegaan iyo dhulbeereed sidoo kalena waxaa cagta la mariyey gebi ahaanba afar fariisimood oo militari isla gudaha toddobaadkan aynu ku guda jirno waxaa la soo riday diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo loo yaqaano helikobter diyaaradana waxaa iska lahayd xukuumad gaaleedka faransiiska sidoo kale xoogaga dagaalyahanada dowladda islaamiga ayaa gubay soddon iyo afar ka mida ah noocyada kala duwan ee gawaarida dagaalka haddaynu yaraagna wilaayaadka dowladda islaamiga toddobaadkan say u kala howlgal badnaayeen kaalinta goowaad toddobaadkan waxaa gashay wilaayada islaamiga shaam halka kaalinta labaadna ay gashay wilaayada islaamiga ee libiya kaalinta saddexaadna toddobaadkan waxaa gashay wilaayada islaamiga ee galbeedka afrika mahadsanid faazuul maxamed walaalayaal haatanna kusoo dhowaada wararkii dowladda islaamiga kuwoodii ugu xiisaa badnaa toddobaadkan oo inoo soo jeedin doona walaalkan jaabir ibnu khilaafa التاريخ طلعك حالا النصر من عند إلهي مؤكد ما خاب من رام الجنان ناوالا جاءتك باليسرى فديتك فارسا آتيا طمحت سنتها يا أخونا أينك بلون ولاية إسلامك الصومالية waafijin alle kadib dagaalyahanada dowladda Islaamiga ah ayaa shalay dilay mid ka mid ah booliiska Soomaaliya ee murtadiinta ah kadib markii rasaas ay ku fureen isagoo marayay suuq bacaad ee magaalada Muqdisho. Allah ayaa mahadda iska leh bal haatan iyo wilaayada baakistan waxaa la dilay horjooga shiico ah kadib markii shalay ay dagaalyahanada dowladda islaamiga rasaas ay la dhaceen isagoo ku sugan magaalada karaaji ee koonfurta baakistan bal aynu u kacno dhankaas iyo khurasaan waxaa la dilay xubin ka tirsan ururka taaliban ee murtadiinta ah kadib markii shalay dagaalyahanada dowladda islaamiga ay rasaas ku fureen isagoo ku sugnaa tuulada zahra basar ee ku taal deegaanka khowkiyaano ee gobolka nangahaar waxaynu weli ku jirnaa wararka khurasaan dagaalyahanada dowladda islaamiga ah ayaa weerar ku la wareegay saddex fariisan oo ay maleeshiyaadka xarakada taalibaan ay ku leeyihiin gobolka kunaar dagaalyahanada dowladda islaamiga ah ayaa waxay saakay subaxii weerar ku qaadeen fariisimo ay maleeshiyaadka xarakada taalibaan ku leeyihiin deegaanka koronjal ee ku yaal degmada manuuki ee gobolka kunaar ilwaareed ciidan ayaa wakaalada acmaaq ah u xaqiijiyey in weerarka uu ka dhacay dhowr jiho wuxuuna socday dhowr saac waxaana la isku adeegsaday hubka fudud iyo midka dhexe sidoo kale waxaa barbar socday huubiyaal ay dagaalyahanada dowladda islaamiga ay la dhacay iyo in fariisimaha maleeshiyaadka ilwaareedka ayaa sheegay in qaar ka tirsan xarakada taalibaan ay isaga baxeen fariisimahooda kadib markii laga dilay hal xubin saddex kalena laga dhaawacay dagaalyahanada dowladda islaamiga ah ayaa waxay qabsadeen hub iyo rasaas kala duwan sidoo kale waxay la wareegeen saddex fariisin ugu dambeyntiina ciidanka khilaafada islaamka ayaa soo riday diyaarad nooca khumaatiga u kaca ay lahaayeen dowlad gaaleedka faransa sidoo kale gudaha maali geesiyaasha khilaafada islaamka ayaa dilay laba askari oo ka tirsan ciidanka shisheeye ee mareykanka allah ayaa ku mahadsan mahadsan jaabir ibnu khilaafa walaalayaal haatanna kusoo dhawaada maqaalkii murtadiinta alqaacidada dawaahiri iyo wargeyska annaba استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaliyaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna maqaalada ee wargeyska toddobaadlaha ah ee annaba ee daawaca warbixinada dowladda islaamiga barnaamijkan soo saaristiisa waxaa iska kaashaday mu'asasada bariga afrika iyo idaacadda codka ansaarta barnaamijkeenna maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa cadadka boqol iyo labaiyo sideetanaad ee wargeyska annaba gaar ahaan maqaalka ciwaankiisu yahay murtadiinta alqaacida kaasoo ciwaan hoosaadkiisuna yahay waxay dilayaan muslimiinta iyagoo iska xarimaya mushrikiinta markii laga soo tago dhacdooyinkii sanooyinkii lasoo dhaafay dad ayaa weli jaahil ka ah cadaawadda u dhexaysa dowladda islaamiga iyo kooxda alqaacidada dawaahiri kama zuulin jaahiliinta qaar weli inay rumaysanayaan beenta culimmada xunxun oo ay ka sheegayaan in dowladda islaamiga ay disho dadyowga muslimiinta ahi ayna ka tagaan mushrikiinta been abuurkan oo ay abaabuleen culimada xunxun waxay si dulmi iyo xadgu gudub ah ugu sifaynayaan inay dowladda islaamiga khawaarij yihiin si ay u bannaystaan la dagaalankeeda iyo daadinta dhiigga askarteeda cadowtinimadan kuma dhisna keliya iskhilaafid ka dhalatay siyaasad sharciyadeed oo ay soo abaabuleen hogaamiyayaasha alqaacida iyo faracyadeeda kumana koobna baadi dhanka masaa'isha caqiidada ah oo keentay in islaamnimo u xukumaan dadka sameeya shirkiga cadcad oo ah in la badyo dadka dhintay iyo kuwa alle kasoo koow wax jideeya iyo kuwa ku xukuma wax uusan allah soo dejin waxay u arkaan ciddii mushrikiintan gaalaysiisa cadowgood waxayna ku sifaynayaan inay khawaarij iyo qolow yihiin xulufada alqaacida iyo faracyadeedaba waxay si cad u taageerayaan kooxaha murtadiinta ah iyagoo garab siinaya oo ugu hiilinaya muslimiinta oo ay ka mid yihiin mujaahidiinta dowladda islaamiga maanta waxaynu aragnaa meel weliba oo ay joogaan inay dilayaan qof walba oo ay qabtaan oo ka mid ah askarta dowladda islaamiga waxayna ula dhaqmayaan murtadiin inay yihiin iyagoo dhammaystiraya haddii ay ku soo gaaraan dhaawacyadooda maalkooduna banaysanaya meydkooduna ku jiidaya saxarada iyo waddooyinka waxaana intaa dheer iyagoo gaalada u qirsan inay gaalnimo ku dhaceen ayay misna aaminsan yihiin inay si sharaf iyo ammaan ahi ugu dhex nool yihiin gaalada dhexdeeda weliba way garab siinayaan waxayna wahiilinayaan muslimiinta waxaan arrinkaas si cad uga aragnay faracyada alqaacida ee ku sugan shaam oo madax u ah murtad jowlaani iyo qaar ka mid ah walaalihii murtadiintaahi ee ka mid ah madaxda alqaacida ee ka yimi khuraasaan waxayna la soo heshiiyeen murtadiinta golaha militariga iyo xulufada hay-atul arkaan oo ka mid ah kooxaha ay qirsan yihiin gaalnimadooda si ay si wada jir ah ula dagaalamaan dowladda islaamiga ee ku sugan deegaanka bariga shaam waxay sidoo kale arrinkaa ku sameeyeen baadiyaha xalabta waqooyi waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa waxayna garab siiyeen kuwa ehelka u ah shirkiga sidoo kale waxaynu aragnay alqaacidada liibiya ee hoostagta madaxda alqaacidada maqrib iyagoo la dagaalamaya dowladda islaamiga lana saftay murtadiinta iyagoo si cad u garabsiinaya xukuumadda ridada tripoli waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa waxayna garab siiyeen kuwa ehelka u ah shirkiga waxaynu sidoo kale aragnay oo aan si joogto ah u aragnaa dagaalka ay faracooda yemen kula jiraan walaalaheena mujaahidiintaahi ee ku sugan khiifa iyo goobaha kale la jirka kuwa la xidhiidha shacbiyadda oo raacsan xukuumadda ridada ee cadan balse waxayba hogaamiyeyaasha kooxdan riddada ka dhigteen kuwa ay jecel yihiin iyagoo hogaamiyeyaasha dagaalkana ay uga gargaareen islaamka ehelkiisa waana kadib markii ay magaalooyinka u dhiibeen mushrikiinta si ay ugu xukumaan kufriga iyagoo ka sii jeestay la dagaalankooda waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa oo keliya waxayna garab siiyeen kuwa ehelka u ah shirkiga sidoo kale waxaan aragnay walaalahood daalibaan ee ku sugan khuraasaan kuwaasoo gebi ahaanba hoos taga faracyada raayada alqaacidada dawaahiri waxayna la dagaalamayaan muwaxidiinta ku sugan zaabil iyo deegaanada kale iyagoo garab siinaya raafidada taas ayaana timid kadib markii ay walaalahooda u cilaamiyeen raafidada iyo kooxaha kale mushrikiinta ee ku sugan khuraasaan iyagoo wata magaca wadaniyad waxayna la heshiiyeen dawaaqiida iyo murtadiinta ku sugan meelaha ka baxsan khuraasaan waxayna la dagaalameen islaamka ehelkiisa iyagoo garab siinaya kuwa ehelka u ah shirkiga faracyada kale ee haray iyo ciidamadooduba waxay garab siinayaan uraradaas ridada ku dhacay ee ku sugan shaam yemen khuraasaan soomaaliya iyo xulafadooda ku sugan liibiya iyo meelaha kale waxayna u muujinayaan jaceyl waxayna naftooda u arkaan inay yihiin hal koox ayna ku guulaysanayaan dagaal kasta iyagoo la dagaalamaya askarta khilaafada welibana isu dayaya inay u diidaan inay la wareegaan dhulka si ay ugu ogaan sharciga allah kadib markii ay iyaga dayaceen ayna u dhiibeen murtadiinta iyaga ayayna ku rumowday arrinkaa waxayna in badan ku been abuurteen askarta dowladda islaamiga xilli aysan ku gaabsanin la dagaalanka islaamka ehelkiisa iyo la heshiinta kuwa ehelka u ah shirkiga balse waxayba intaa ku dareen inay uga heeliyaan muslimiinta balse dowladda islaamiga allaha ku xoojiyo gargaarkiisa ee waxay dishaa oo ay xadka ka oofisaa ahlulislaamka kuwa uu allaah dhiigooda baneeyey oo ka mid ah xadka waajibka ah fulintiisa ama mufsid fasahaadinaya dhulka ama mid ka baxay jamaacada muslimiinta isagoo doonaya kala qaybinteeda kadib markii uu allaah ku kulmiyey hal gacan kamana aysan tegin la dagaalanka kuwa shirkiga ehelka u ah haba ahaatee maalin balse waxaaba la wada ogsoon yahay oo bashar ka dhammiina og yahay muslimkooda iyo gaalkooduba in dowladda islaamiga allah mahadii ay la dagaalanto gaalada iyo mushrikiinta dhammaantood sida ay gaaladu iyaguba ula dagaalamayaan muslimiinta ayna samaysteen isutaga diimaha kufriga kala duwan ayna isugu yimaadeen heshiiskii ugu weynaa taariikhda si ay dowladda islaamiga ula dagaalamaan arrinkana alqaacidada dawaahiri muusan u noqon halka daliiloo ay ku arkaan xaqa ayna ku ogaadaan halka ay falaaruhu gaaladu kusii jeedo sidaas oo kale dilka ay dowladda islaamigu dilayso qaar ka mid ah ahlulislaamka waa ku fulin lagu fulinayo xukunka allah sidoo kale la dagaalanka ay la dagaalamayso ummadaha shirkiga dhammaantood waxay addeecaysaa amarka allah oo ah in lala dagaalamo balse murtadiinta alqaacidadan dawaahiri iyo walaalahood waxay la dagaalamayaan ahlulislaamka oo ay ka mid yihiin askarta dowladda islaamiga iyo ansaarteeda si gardaro iyo cadowtinimo ku dheehan tahay waxayna si dulmi iyo baadilnimo ah kula heshiiyaan ahlul shirkiga oo ka mid ah kuwa raacay diinta dimuqraadiyadda iyo murtadiinta saxawaadka ilaa ay kasoo wada jeesteen hal dhufay walaalayaal haatanna waxaynu soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijkeenna waxaan idinku wareejin doonaa walaalkeen macalinka oo inoo sii deyn doono xubintii dardaaranka tani intan barnaamij mid kale oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu eebaydma waxaynu idinkaga tegaynaa walaalayaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن قالوا فامضوا عباد الله في جهادكم فان الطاعم النائم في الجهاد افضل من الصائم القائم في سواه ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه وان الجنه تحت ظلال السيوف ورباط يوم خير من الدنيا وما فيها وان السيف محاء للخطايا امضوا فقد قال صلى الله عليه وسلم من رمى سهما في سبيل الله كان له عدل رقبه وقال من رمى بسهم فله اجره درجه فقال رجل وما الدرجه فقال اما انها ليست بعتبه امك ما بين الدرجتين مائه عام وقال ان الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثه الجنه صانعه محتسبا والمعين به والرامي به في سبيل الله وقال لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا فامضوه فمن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار ومن انفق دينارا كتب له بسبعمائه الف دينار وان الرزق مقسوم وان الاجل محتوم فما خائض المعركه ميت الا بها ولا القصور المشيده مانعه ملائكه الموت عن ساكنها فما اصاب لم يكن ليخطئ وما اخطا لم يكن ليصيب الا ان الموت في الجهاد هو منتهى ارب اللبيب وان الشهداء حقا عند الله من الاحياء وان ارواحهم في جوف طير خضر تتبوا من الجنه حيث تشاء وان الشهيد يغفر له مع اول قطره ذنوبه وخطاياه ويشفع في سبعين من اهل بيته ومن والاه وانه امن يوم القيامه من الفزع الاكبر ولا يجد كرب الموت ولا هول المحشر ولا يحس الم القتل الا كمس القرصه وكم للموت على الفراش من سكره وغصه وان الشهيد ليجد ريح الجنه وتتراءى له الحور اذا اثخن وقد قال انس بن النضر يوم احد واها لريح الجنه اني لاجد ريحها دون احد ثم انغمس في المشركين حتى قتل ولما دنا المشركون يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض فقال عمير بن الحمام بخ بخ قال ما يحملك على قول بخ بخ قال لا والله يا رسول الله الا رجات ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها فاخترج تمرات من قرنه فجعل ياكل منهن ثم قال لئن انا حييت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله فرمى بما كان معه من التمر وقاتل حتى قتل فاصبروا على المكاره قليلا تفوزوا باللذائذ طويلا ووطنوا انفسكم على امضى الم واقصى اثر وقاتلوا في سبيل الله من كفر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فليس والله الا الصدق والصبر فانهما لا يغلبان وهما جندان منصوران لا تضر معهما قله فجاهدوا وجاهدوا وجاهدوا فان الجهاد ذروه سنام الاسلام وباب من ابواب دار السلام يذهب الله به الهم والغم واخرى تحبونها نصر وفتح ومغنم خالفت أقوال الشيوخ أأنتم خالفتم من جاء بالقرآن خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن